alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcala ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii riyaad saalixiin baynu kusoo jirnay khaas ahaan waxaynu joognay kitaabu libaas xaggii kutubta markuu bilaabay kitaabka saddexaad baynu joognaa abwaabtii hore badnayd wax kitaaba uma guntin waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacala xadiidka toddoba boqol iyo shan iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo afariyo sagaashane wacan ilbaraa'i radia allaahu canhu qaal kaana rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam marbuuca baraa waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray marbuucan mid dhexdhexaad u ahaan jiray marbuucu waa shakhsiga aan dheeraynna gaabnaynna laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam marbuuc waa lagu sifeeyey waxaa kaloo lagu sifeeyey inuu xagga dherarka u dhowaa bimacnaa dherar aada ma ahayn dherar qurux u ahaa walaqad ra'aytuhu fii xullatin xamraa'a allah baan ku dhaartay xaqiiqe e waan arkay buuhi nebiga calayhi asalaatu wasalaam fii xullatin isagoo isku joog ku sugan ayaan arkay isku jooggaasoo xamraa'a cas isku joog cas isagoo ku sugan ayaa nebiga calayhi asalaatu wasalaam arkay buuhi maa ra'aytu shayan qatu axsana minh maa ra'aytu ma arag shay an shay ma arag qatu weligay shay ma arag shaygaasoo axsana minhu ka qurux badan nebiga calayhi salaatu wasalaamu ka wanaagsan ma arag shay aan arko wuxuu ahaa kii ugu quruxda badnaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu ka warramayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ee sifadiisii ayuu ka warramayaa arrinka koowaad waxa uu sheegay baraa in nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu dheer aada ahayn ee uu dhexdhexaad ahaa ila tuuli aqrab baa axaadiista qaar ku soo aroortay xagga dheerarka u dhowaa yacnii gaabnida dee waa laga fiican fiicanyo waa laga qurux badan yahay markaa saas aawoodee nebigu calayhi salaatu wasalaam gaabni shaqo kuma lahayn dherar teendhaafana ma ahayn waxa uu ahaa dhexdhexaad xagga dheerarka xiga ayuu ahaa yacni dherar aan aad ahayn buu ahaabaa macnuhu dhacay taasi waa khalqigiisa siduu ahaa ayuu markaa xadiisku sheegay nebigu waa qurux badnaa calayhi asalaatu wasalaam oo sida ilaahay u dooray nebiga inuu u abuuro waxay ahayd sidii ugu quruxda badnayd saasay ahayd wax kastoo dadku marka ay ceebsadaan oo ceeb ku tiriyaan nebiga waa laga dheereeyey waa ka fogaayo waa ka dheeraa waa ka nasahnaa wuxuu uhi wax ka qurux badan weligay ma arag xataa ma odhan maa ra'aytu insaanan qatu axsana minhu qof bini aadam oo ka qurux badan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ka wanaagsan ma arag ee wuxuu idhi maa ra'aytu shay an qadtu axsana minhu de shayga waxaa soo gelaya wax kastuu arkay ya kulay dayaxiiyo qoraxda ku tahay marka wax kastoo aan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa igala qurux badnaa wax ka qurux badan ma arag buuri taasina waxay ku tusinaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam jamaalkiisii quruxdiisi ayay ku tusinaysaa marka laga warramayo nebiga calayhi salaatu wasalaam shamaa'ishiisa yacnii abuurkiisa iyo akhlaaqdiisa marka laga warramayo garanna oo akhlaaqda kudayashaa ku sugan waxa akhlaaqda looga warramayo ku dayashaa ku jirta in akhlaaqdiisiioo kale layska doondoono laysku kallifo lagu daydo laqad kaana lakum fii rasuuliillahi uswatun xasana khalqigiisa in laga warramo sidan buu u abuurnaa faa'iidada ku jirta maxay tahay ahlucilmigu waxay dhahen faa'iidada ku jirtaa waxay tahay aqoonsiga sidaa loo aqoonsanayo nebigu inuu ahaa mar labaadkana marka la ogaado wax kastaba inuu ahaa sida ugu quruxda badan yacnii sifo kastaba sida ugu quruxda badan inuu ku sugnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam taasi waxay ka qayb qaadanaysaa jacaylkiisa inuu kordho oo cid la jecel yahay marka wanaaggiisa la sii sheego waa la sii jeclaanaya ta kale ictiqaadka loo ictiqaadinayo sifadaa inuu ahaa lafteedu waa fiicantao dee ziyaadatu cilmin baa ku jira cilmi dheeraada ku sugan cilmi dheeraada ayaa ku sugan mawdicu shaahid wuxuu u keenay xadiiska walaqad ra'aytuhu fii xullatin xamraa'a waa siduu baabka ugu soo deliishaday waxaan arkay buuhi nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ku sugan isku joog cas isagoo ku sugan xullada waxaa la yidhaahdaa waa waxa jidhka la wada markaa sida badan xulladu waxay ka kooban tahay laba shay marka waa isku joog waa intaa marka waxa weye hubqaadkae ee marka uu mar gashanayo xagga sare iyo xagga hooseba uu iskaga qurxinayo ou ka xidhanayo taasaa la yidhahda waa isku joogun wey isku joog cas isagoo ku sugan hore wuxuu kugu soo sheegay baabka inay bannaan tahay midabada kala duwan midab walba in la xidho hadday casaan tahay hadday cagaar tahay hadday cawlitaan tahay hadday madow tahay mid walba in la xidhaa inay bannaan tahay laakiin midabka cad uu ugu fadilan yahoo isagu ugu fiican yahy nebiguna calayhi salaatu wasalaam midabadaa kala duwan waa xidha waxaana la ysla oggol yahay midabadaa badanee kala duwan midab kasta in la xidhaa inay bannaan tahay waa la ysla oggol yahay marka laga reebo yacni casaanka midabka casaanka khilaaf baa galay casaanka saafiga ee maxdiga ah casaanka yacni aadka ah ee u cas waayo xadiis baa soo arooray reebaaya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku nahiyey nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam midabka axmarka ah maryaha markaysa markaa axmarkaa in la xidho inuu nebigu diiday oo reebay calayhi salaatu wasalaam axaadiista caynkaasina waa axaadiis sugan weeye musacfarka iyo mucasfarka iyana axaadiis kaleoo diidaysa ayaa soo aroortay iyagana noocasaanay koobsanayaan inkastoo qaarkood cillada loo sababeeyey ay ahayd in gaaladu caado u lahayd oo ay la gaal ahayd markii xadiis tilmaamaya saxaabigii odhanayey nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu igu arkay thawbayni mucasfarayn markaasaa nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ummuka amaradka bi haada ma hooyadaa baa ku amartay inaad kuwan xidhato markii dambe ku yidhi ina haadihi min hiyaabi alkufaari fala talbasha dharka gaaladay ka mid tahay ha xidhannin xadiiskaasina saxiixuu ku sugan yahay zacfaraanka kuwa la mariyey laftoodana xadiis baa diidaayo oo reebaaya midabka casaankao dhanna xadiis kalaa reebaya marka culamada qaarkood way karaahiyeysteen midabka casaanka in la xidho casaanka dhiigga ah midabka in la xidho waa karaahiyeysteen ahlucilmiga qaarkood waxyaalaha ku soo arooray daraaddeed haddaba xadiiskan baa la keeno la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa xidhay in nahyigii ha laga leexiyo taxriimko ha la yidhaahdo waxaa lagu xambaarayaa karaahatu tansiih oo shay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay hadduu sameeyo ficilka nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa laga qaataa bayaanu jawaas nahyigana waxaa laga qaataa karaaha laga qaataa inuu makruuh yahay sidaasi waa jamci labada daliilba la ysugu keenaayo oo lagu kulminaayo lamana odhanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam shay makruuhu la yimi la odhan maayo isaga nisbadiisa makruuhu ma ahaynoo shareecu ku caddaynay bayaanu jawaaskii dadka uu caddaynayey baa ficilka ku dhacay ile bayaanka nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu noqdaa ima bilqawli wa ima bilficli ficilkuna weliba anwaac buu noqdaa ficilkuna weliba anwaac buu noqdaa saynu hore u soo aragnay oo naaska qarbadka inuu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam in laga cabbo haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam naaskii qarbadka inuu ka cabbo afka gashaday wa rubamaa yafcalu lilmakruuhi mubayinan annahu litanziihi fasaara fii jaanibihi min alqurab kannahyi an yushraba min fami lqirab waxaa dhici karta nebigu calayhi salaatu wasalaam shay markaa makruuha inuu sameeyaa dhici karta oo u sameeyo caddaynuu caddaynaayo inay bannaan tahay uu u sameeyo markaasaa isaga nisbadiisa makruuh u noqon maysee waxay u noqonaysaa qurbo cibaado ayay u noqonaysaa uu rabbi ku caabudayo rabbi ugu dhowaanayo waayo waajib buu gudanayaa ku saabsan shareeca caddayn inuu shareecadii caddaynayo dadka gaadhsiinaayo fa saara fii jaanibihi min alqurab kannahyi an yushraba min fami alqirab haddaba waxaa soo aroortay tan xadiiskan waxaa soo arooray riwaayo sheegaysaa casaankan inaanu saafi ahayn oo tilmaamaysa waxa weeye midab kale inuu ku dhex jiray riwaayo saa tilmaamaysaa soo aroortay marka haddii la yidhahdo casaanku saafi ma aha culamada qaarkood waxay yidhaahdeen kan nahyiga waxaa lagu xambaarayaa casaanku markuu saafiga yahay baa lagu xambaarayaa laakiin casaanka marka uu wax tarraxayaanna waa kan nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam calaa kulli xaal casaan maxdi ah oon midab kale tarraxaynin in la xidhaa ta noocaas iyadu markaa ma fiicna waa makruuh ishkaal bay leedahay laakiin midabada kale midab kastaba xidhashada la xidhaa waxay tahay mid bannaan midabka madow haddaan markaa macno gaara loo xidhanaynin oo dadka qaarkood waxay xidhaan cinda almasaa'ib haddii taasoo kale loo xidhanaayo taqyiidka wakhtigaa lagu qayday ee waqhtiyada masaa'ibta la xidhanaayo waxay noqonaysaa mid madmuum ah ayay noqonaysaa laakiin haddaynay taas aynay ahayne si caadiya laysaga xidhanaayo ee mid musiibannimo loo xidhanayo aynay ahayn iyadana dhibi kuma sugnaan iyadana dhibi kuma sugnaan xadiiska can abi juxayfata wahbi bni cabdillaahi radia allaahu canh bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen abi juxayfa oo wahbi bni cabdillaahi suwaa'i ahaaday qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sala allahu aleyh wasalam bimakka wuxuu yidhi waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam bimakkata maka gudaheedaan ku arkay inaad ra'aytu ku tacalluq siiso waa dhici kartaa inaad ra'aytu yacni ku camal siiso waxaa kaloo bannaan inaad tidhaahdo kaa'inan xaaluu nebigu yahay calayhi salaatu wasalaam mid ku sugan bimakkata maka ku sugan laakiin sida horaa fiican ra'aytu nabiya sala allahu alayh wasalam nebigaan arkay buu yidhi wahbi bnu cabdilaahi baa odhanaya bimakkata maka gudaheedaan ku arkay wa huwa bilabtax waxaan arkay walxaal huwa isagu nebigu calayhi salaatu wasalaam bilabtax meesha badxaa la yidhahda uu ku sugan yahy meeshai camuudda badnayd ee tamuuxa ahayd ee biyomaraynka ahayd uu ku sugan yahy waxaa lagu sheegaa meeshan abtax la yidhaahdo masjidka marka cabdilcasiis iyo maxalkii imaaradu deganaan jirtay waagii hore wixii xaggaa ka xiga ayaa lagu sheegaa fii qubbatin lahu xamraa'a min adam qubbad gudaheed baan ku arkay ama xaaluu qubbad ku sugan yahay teendho ku hoos sugan yahay teendhadaasoo lahu isaga u sugnaatay oo xamraa'a cas oo min adam yacnii hargal la madageeyey ka samaysan qubbadana waxaa loo jeedaa teendhadaa loo jeedaa fii qubbatin qubbad gudaheed xaaluu ku sugan yahay baan arkay qubbaddaasoo isaga u sugnaato xamraa'a cas oo min adam hargal la madageeyey ka samaysan fakharaja bilaalun bilaal baa soo baxay biwaduu'ihi waagu waa kor dhigan yahoo biyaha lagu weysaysto ayaa wadu' la yidhaahdaa ha ahaato markaysagaa kuwa ficlan lagu weysaysto wax lahoos dhigay oo weysadii dhacdayba ama ha ahaato qaar markaa la doonayo in lagu weysaysto marka biwadu'ihi waxay noqonaysaa biyihii weysadiisa loo diyaariyey inuu ku weysaysto yacni kuwaas ayay markaa noqonaysa markii dambe uu ficlan ku weysaysanaya fa min naadixin wa naa'ilin fa min naadixin yacni dadkii waxay noqdeen min naadixin mid isku yani markaa qadar yar isku rusheeyo oo in yar markiisa ay ka gaadho tabarrukan wa naa'irin iyo mid waxa weeye qayb weyn ka hela yacni mid walba waa noqdeen yacni biyihii uu nebigu ku weysaystaa la qaybsanaya loo qaybsanaya litabaruk in laga barakaysto fa kharaja anabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigaas soo baxay wa calayhi xullatun xamraa'u iyada oo walxaal calayhi nebiga korkiisa ay ku sugan tahay xullatun isku jooguu ku sugan yahay isku jooggaasoo xamraa u cas kaannii anduru waxaad ii mooddaa ihi inaan eegaayo abii juxayfa odhanaya ilaa bayaadi saaqayhi labadiisa dhudhun ama labada addin markaa xooggooda caddaantooda inaan eegaayo ayaad mooddaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam xoogga addimadiisa ama dhudhummada addimadiisa ayaan caddaantooda markaad mooddaa inaan hadda eegaayo fiirsanayo fatawada'a waa weysaystay nebigu calayhi asalaatu wasalaam wa addana bilaalun bilaalna waa adaamay waa addimay fajacaltu atatabbacu faahu waxaan guda galay atatabbacu inaan raacraacayo faahu afka bilaal inaan raacraacayo yacni sida u leexleexinaayo inaan marba gees aragga u raacinayo haahunaa wa haahunaa xaggaa iyo xaggaa inaan marka u raacraacayaad moodaa yaquulu waxaan afkiisa raacraacayaayoo bimacnaa aragtida la raacayaa yaquulu xaalu odhanayo waxaa laga xaalaynayaa damiirka faahu ee mudaafu ilayhiga ah baa laga xaalaynaya mudaafu ilayhi in wax laga xaaleeyaana dee waa bannaantoo suwarkii ay bannaanayd bay ka mid taho afku waxa uu yahay waa jus isaga ka mida marka mudaafku yahay jus ka mida mudaaf ileyhigana mudaaf ileyhiga waxbaa laga xaalayn karaa waxaan afkiisa raaraacayo bimacnaa aragga la raacaya yaquulu xaalu odhanaayo bilaal yamiinan xagga midig u odhanaayo wa shimaalan iyo xagga bidix u odhanaayo xayi cala alsalaah xayi cala alfalaax uu sidaa odhanayo yacnii mid walba laba goor baa lagu celinaya laakiin waa soo ikhtisaariyo dee labadaba inuu odhanaayo unbuu uga jeedaa haddaoo markaa cadadka u odhanaayo inuu kaaga warramo muraadku maaha uma rukisat lahu canazah intaa dabadeed nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo muday canazah ee murjis baa loo muday waa murjis laga dhigaayo yacni sutro laga dhigayo fataqadama waa hormaray nebigu calayhi asalaatu wassalaam fasallaa waa tukaday yamuru bayna yadayhi alkalbu waalximaar wuxuu tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam yamuru xaaluu maraayo bayna yadayhi hortiisa uu marayo alkelbu eygu uu marayo waalximaaru iyo dameerku ay marayaan waxay marayeen laa yumnacu xaalaan loo diidaynin ayay marayeen mutafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay alcanazatu canazadu bifatxi nuuni waxay ku sugan tahay nuunka kordhigiisay ku sugan tahay naxwu alcukaaza waxa weeye waa bokoradoo kale calaa kulli xaal hadda waxaa ku jiraa kolley yacni wax markaa bir a ayaa ku jira oo dee dhulka markaa loogu mudi karo dhulka loogu mudi karo marka canasadu bay iska tahay hadda cukaasada waa la iska caddeeyey xadiidkan waxa uu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam teendha harag laga sameeyey isagoo nebigu ku sugan inuu marka arkay uuna markaa maka deganaa halkii markaa tamuuxda ahayd markii dambena markuu soo baxay mawdicu shaahid wuxuu u jeedaa wa calayhi xullatun xamraa'u ila kitaabu libaas baynu joognaa marka baabka wuxuu u keenay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xidhnaa isku joog cas inu xidhnaa marka midabka casaanka in la xidhan karo oo ay bannaan tahay baa uu sheikhu u soo arooriyey xadiis ka qaadanaya culammada odhanaya waa karaahiyo waa karaahatu tansiiha odhanaya jawaaskii diidi maayaan ee in laga fiican yahay bay tilmaamayaan bacdi laakiin yar oo ku tegay taxriim waa jiraan kuna xambaaray ta nebigu gashadayna inay tahay ta wax ku dhex jiraan ee midab kale ku dhex jiraan ta saafigaana yidhi waxaweeye ma bannaano waaba xaaraan laakiin jamaahiirta culammadu waxay leeyihin xaaraan maaha waxay leeyihiin waa karaahiyo laakiin waxa weeye markaa xaaraan maaha bay markaa leeyihiin weliba karaahiyo waxay tahay marka midabku saafi yahay ee casaan maxdiya tahay markaasay noqonaysaa yacni karaahiye noqonaysa haddii kale dhibi kuma sugnay leeyihi xataa karaahiye maa haddii markaa midab kale tarraxayo xadiisku masaa'il kale waa koobsaday masaa'isha kale uu koobsaday waxaa ka mid a nebiga calayhi salaatu wasalaam addimadiisa xooggoodu iyo dhudhummadu inay markaa caddaayeen kaannii anduru ilaa bayaadi saaqayh marka caddaanta nebigu calayhi salaatu wasalaam waa caddaa caddaantiisuna waxay ahayd caddaan casaani ku dhex jirto oo caddaan iyo casaan isku jirta ayay marka ahayd marka waa dhalaalayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nuurayey waxyaalo kale xadiidka ku sugan waxaa ka mid a ah, bilaal markuu addimaayey inuu xayi cala asalaa iyo xayi cala alfalaax midna xagga midig eegaayey oo xaggaa yacni u jeesanaayey wejigiisa u leexinayay afkiisa xagga midig marna xagga bidix taana waxaa laga qaataa sunnada adaanka marka la addimaayo in markaas sidaa la sameeyaa inay markaa sunno tahay baa laga qaataa waxaa la isweydiiyaa maadaama xikmada looga jeeday ay ahayd in marka xagga midig iyo xagga bidix yacni loo kaxeeyo adaankii marka la addimaayo xayi cala alsalaa iyo xayi cala alfalaax yacni afkii marna xaggan loo leexinayo midigta marna xaggan bidixda loo leexinayo in dadkii marka waxaa midig ka xigay iyo dadkii bidix ka xigayba si ay u maqlaan codkii maadaamay sidaas ahayd iminkana mikrofoonna la isticmaalayo mikrofoonkuna codka lalinayo ma la yska daynayaayo tooskiisa ma isaga addimayaa mu'adinku mise isagama addimaayo ixtimaal baa ku jira laakiin siday culammada qaarkood fadileen waxay tahay si daahirka naskana loo waafaqoo loo raaco waa in marka waxaweyan aan la yska dayn ee waxaweeye markaa yacni iyadoo la addimaayo xayii cala asalaa xagga midig marka waxayan yacni loo jeesto yani xabadka lagama jeedinayo laabta laga jeedin maayo qiblada oo muadinku waa inuu noqdaa mustaqbil alqibla qibladii mid qaabilsan laakiin waxa uu jeedinayaa waxa weeye waa qoortiisii oo afkiisa inuu xaggaa u leexiyo ayuu markaa samaynaya xagga kalena u leexiyo markaa siuu waxa weeye sunnada daahirkeedii inuu raaco iyo markaa waxa weeye aanu uga tegin ilaa odhan marka waxaa sababta loo samaynayaa taa keliya weeyaan waxaa dhici karta xikmad kalena inay ku jirtee in sideeda loo sameeyo ayaa fiican waan laga tegin waxaa kaloo laga qaadanayaa salaadda marka la tukanaayo imaamku inuu sutro samaysanayo imaamka iyo munfaridka mid walba sutro waa yeelanayaa inuu sutro yeesho ayaa markaa fiican waana la amray culammada qaarkoodna waxay leeyihiin badanka culammadu waa sunno mu'akada bacdii culammada ka mid oo waajib ka dhigayaana waa jiraan ruuxa ma'muumkae imaamka ku xidhan isaga sutro lagama rabo imaamka sutradiisa u sutra ah jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan sutratu limaami sutratun liman khalfahu imaamka sutradiisa u sutra ah oo cidda ka dambaysoo dhan sutro u ah markaa sutro kale ma samaysanayo bukhaarina waa baabaystay cunwaankaas E, limaami sutratu liman khalfahu baab caynkaasu guntay oo markaasaa ku saabsan baabun sutratu limaami sutratun liman khalfahu xadiisnimo waaba lagu soo wariyey laakiin xadiidku ma asixino sanadkiisu waa daciif ha yeeshee waxaa laga daliishanayaa xadiiskii markaa ibnu cabaas iyo axaadiista kale soo aroortaa lagala baxayaan oo nebigii sutro inuu yeeshay saxaabaduna sutre ayna yeelan jirin axaadiistaas soo aroortay mawduuca ku saabsan baa laga qaadanaya iminka xadiidkan waa laynoo sheegay nebiga sutra in loo yeelay rukisat lahu canaza saxaabadii waxay sutro yeesheen laynooma sheegin wakada hal xadiisoo sheegaaya inay saxaabadii sutro yeesheenna ma jirto bale waxaa soo aroortay safka hortiisa inay mari jireen yacni dadku inay mari jireen wakhtiyada qaarkoodna xayawaanaadka qaarkood ay soo mari jireen halkan yamuru bayna yadayhi alkalb waalximaar safka hortiisa inay mari jireen safka dadka xadiis lagu soo wariyey waa jiraa laftiisa marka safafka dadka ma'muumiinta in la hormaraa dhibi kuma sugnaa mar hadday imaamka ku xidhan yihiin waayo sutradii maad jiidhin sutra la jiiri lahaa waxay noqonaysaa sutrada imaamka marka safkan inaad hormartaa iyagoo imaamkii ku xidhan dhibi kuma sugna waayo sutradoodu waa ta imaamka un weeye waa ta imaamka un weeye axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay saddex baa salaadda gooya alkalbu waalximaaru waalmar'atu saddex baa salaadda gooyo eygu waa gooyaa weliba waxay riwaayaadka qaarkood ku sii qaydayaan alkalbu alaswad eyga madoobi salaadda waa gooyaa dameerkuna waa gooyaa waalmar'atu alxaa'id qofka dumar ee qaangaarka ahina salaada waa goysaa alxaa'idna waxaa looga jeedaa albaaliqa allatii min sha'niha alxayd daadii lagu xaydi jirtay tii gaadhay baa laga tilmaamayaa looma jeedo ta markaa ficlan xaydkii ku dheehan lagama tilmaamaayo sida saxana jamaahirta culammadu ku fasireen sidaas weeye allale ibnu khusayma isagu wuxuu yidhi alxaa'id waxaa loo jeedaa walmar'atu alxaa'id gabadha markaa dhiigga caadada a ah leh waa qowl gariib ah jamaahirta culammadu wejigaa kuma xambaarin qof dumaroo mawdica martayna lama garanaayo maxayd bay ku sugnayn mise kuma sugnayn yacni mid marka waxaa la garanaya ma ah marka culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen markay mutalabiso tahay alxaa'idatu baabaa la yidhaahdaa saasaa marka ama haaliba ama waajib ah calaa kulli xaal jamaahiiru ahlilcilmi waxay ku fasireen albaaliga in laga tilmaamayo saddexdaasaa salaada goysa waxay culammadu isku khilaafeen ma waxay goynaysaa salaaddiiba waa burinaysaa miyaa mise waxa weeye kamaalkii salaadda wax u dhinmayaan oo way nuqsaamaysaan jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin nuqsaan baa looga jeedaaye ma burayso bidaliil marka waxa weeye inay salaadda hormari jireen yamuru bayna yadayhi alkalbu waalximaar saxaabada qaarkood iyagoo dameer fuushan ayay markaa imanayeen salaada markay yimaadaanna safka hortiisay ku sii dayn jireen oo ka degi jireen dabeedna safkay geli jireen qofka dumara lafteeda nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo qiyaamuleyl tukanaya ayaa caaisha hortiisa jiiftay markaasaa marka uu nebigu kacana addimadeeda way la kala baxayse marka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sujuudayana waa qandhiifanayey markaasay ka laabanaysay addimadan markaa taas lafteeda waxay ka qaateen jamaahiirtu hadday salaadda marista ay qofka dumari hormarto ay burin lahayd dee tanna way ku buri lahayd marna addimada ay kusoo kala bixinayso marna ay dib uga laabanayso calaa kulli xaal eyga iyo dameerku inay sutrada sokadeeda mareen xadiidku kuma cadda iyo muru bayna yadayhi waxaa lagu xambaarayaa in waraa'a sutra inay mareen baa lagu xambaaraya waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam sutrada iyo isaga in cidi kala dhex marto ma ogolaan jirin marka daahir waxay ku tahay in eygan iyo markaa dameerkani yamuru bayna yadayhi marka la yidhi in wara'a sutra uu maraayo yacnii sutrada gabboodka salaada markiisaga u dhigtay inuu markaa dabadiisa inay marayeen markay saa noqotana dee dhibaata kuma sugna dhibaata kuma sugnaan xadiidkan waxaa ku sugan kala horraysiin la kala hormariyey oo wixii dambeed dhacay la horraan sheegay wixii markaa horraandhacayna la dambeed sheegay marka tartiib ee dikri xagga sheegista ayuunbaa la tartiibiyeye ma aha ka barakaysiga ay ka barakaysanayaan biyihi ay ismarmarinayeen ee biyihii ay wax ka gaadhayeene doonayeen inay markaa ismariyaan nin wax ka hela iyo nin markaa in qoyaani markaa ka gaadhaba inay weysada horteed dhacday maaha ee marka weysada ayaa horraysay laakiin yadaa la dambeed sheegay wayna dhacdaa ashyaada qaarkood in la kala horraan sheego oo siday u kala horraysay aan loo sheegin ee kii dambe dhacay la hormariyo xagga sheegista kii markaa waxaway horraan dhacayna la dambaysiiyo way dhacdaa marka qaabkanna noocaas weeye marka biyahan waxay isu marmarinayeen ee ay u doonanayeen waxay ahayd tabarruk bay ahayd waana markii nebigu ku weysaystay dabadeed bay ahayd goorta ismarmarinayaan ee markaa ay midba in ka gaadhayo laakiin fa ayaa la dib dhigay oo la dambeed sheegay yacni markaa asal ahaanna yada ayaa horraan dhacday yacni saas yela weeye shaarixuna waa baraarujinayaa macnaha noocaas ah oo waxau yidhi fatawada'a walfaa'u fiihi litartiibi alikhbaari laa litartiibi almukhbari yacni fa'da fatawada'a ku jirtaa sheegista warka la sheegayuunbuu tartiibisay ee waxa laga warramaayo inay tartiibiso sidaa u kala horreeyeen ma aha yacnii waa la kala dambeed sheegay laakiin tii horraysay baa la dembaysiiyo xagga sheegista ayaa la dib mariyey laakiin maaha iyadu inay dambeed dhacday maha marka calaa kulli xaal waxay noqonaysaa biyahan tabarkuba isu marmarinayeen laakiin markay nebigu ku weysaystay dabadeed ayay ismarmarinayeen calaa kulli xaal xadiidkan mawdicu shaahidka uu keenay waxay tahay wa calayhi xullatun xamraa xadiiska toddoba boqol iyo toddobiyo siddeetan wa abi rimhata rifaacata atamiimiy wa abi rimhata rifaacata ataymiyi kolay labadaba waa la yidhahdaa buu sheegayaa attamiimi iyo attaymi radia allaahu canhu qaala wuxu uhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan arkay buuhi rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam wa calayhi thawbaani akhdaraan iyada oo walxaal calayhi korkiisa uu ku sugan yahay sawbaani laba maro labadaa maro oo akhdaraani cagaaran rawaahu abu daawuuda watirmidiyu biisnaadin saxiix waxaa soo wariyey xadiidkan abu daawuud iyo tirmidi waxayna ku soo wariyeen sanad saxiixa xadiidkan waxaa laga qaadanayaa maryaha cagaaran in la xidhaa inay bannaan tahay baa laga qaadanaya waxaanay culammadu yidhaahdeen waa hiyaabu ahliljanna midabka cagaarani waa midabka markaa maryaha ahlujannuhu ay yihiin waayo qur'aanka markii laynagu sheegaayey yacnii waxaa lagu sheegay maryaha ahlujannuhu inay yihiin qaar khudri ahoo cagaaran inay yihiin midab kalaan midabka ahayn lama sheegin iyadoo midab kastay doonaan oo ay jeclaystaan loo xidhaayo ayaa haddana khaas ahaan midabka la soo gaar yeelee sida gaarkaa laynoogu sheegay inuu maryahoodu noqonayaan midabka cagaaran bay ahayd marka bacdibaa waxay ku sii dareen sidaa daraaddeed baa ashraafta bimacnaa dadka aalu ah oo khaas ahaan yacni markaa xasan iyo xuseen ka farcan ama faatime caruurteedii ah yacnii caado looga dhigay inay xidhaan dharka cagaaran si ay uga socmaan yacni markaa ama cimaamad cagaaran oo kale loo xidho waxaa la sheegaa qarnigii siddeedaad inay soo darriyeen marka calaa kulli xaal wax jiri jiray ma aha waa wax wakhti dambe markaa soo darriyey oo boqorrada qaarkood ay amreen in markaa cimaamad cagaaran ay qaataan si marka dadku u gartaan oo ay u xurmeeyaan saasoo kale markaa wakhtigaas wax yimi weeye laakiin wax qadiimoo jiri jiray ma aha wax jiri jiray maaha marka inay bannaan tahay maryo midabkoodu cagaaran yahay in la xidhaa inay bannaantaa laga qaadanayo laakiin waxaa ka fadli badan maryaha cadcad xadiidka toddoba boqol iyo siddeed iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo toddobiyo sagaashan wacan jaabirin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama dakhala yowma fatxi makka jaabir waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu alayh wasalam dakhala soo galay yowma fatxi makka maalintii maka la furtay wuxuu soo galay wa calayhi cimaamatun sawdaa iyada oo walxaal calayhi korkiisa ay ku sugan tahay cimaamatun cimaamadi ku sugan tahay cimaamadaasoo sawdaa'u madow cimaamad madow isagoo sitaa ayuu maka soo galay maalintii fatxu maka rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey cimaamadda waxaa ka hoosaysay markaa dee koofiyaddii birta ahayd baa ka hoosayse marka cimaamadduna way ka sarrayse cimaamadduna waa ka sarraysay waxaa laga qaadanayaa midabka madow in la xidhaa inay bannaan tahay cimaamad madow in la xidhaana inay bannaantaa laga qaadanaya xadiiska toddoba boqol iyo sagaaliyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo eh, siddeed iyo sagaashane wa can abi saciidin camri bni xuraysin radia allaahu canhu qaala kaannii anduru ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam camr ibni xurays wuxuu idhi kaannii anduru waxaad ii mooddaa inaan eegaayo arkaayo ilaa rasuuli sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay intii ka ahaatay wacalayhi cimaamatun sawdaa waalxaal calayhi iyada oo nebiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa ay ku sugan tahay ayaad ii moodaa inaan arkayo hadduu eegayo cimaamatun cimaamadii ay ku sugan tahay cimaamaddaasoo sawdaa u madow cimaamaddaasoo qad arkhaa uu sii daayey darafayha labadeeda dacal wuxuu sii daayey bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda darafaha iyo darafayha labadaba waa loo soo weriyey isagoo marna mufrad ah marna isagoo la tasniyeeyo musanna ah ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa sii fiican lafdiga ifraadka ah ayaa fiican oo darafaha inay tahay baa saxan laakiin riwaaye ahaan labadaba waa loo soo weriyey labadaba loo soo weriyey calaa kulli xaal iyaday culammada qaarkood sidaa yidhaahdeen haddana waa dhici kartaa in la yidhahdo labadu isma diidana waayo tarafaha marka la yidhaahdo waa mudaafun ilaa mucaraf macrifa loo idaafeeyey lafdigana marka macrifo loo idaafeeyo siday culammo badani maraan waa in cumuum faa'iideynayo marka labadii darafba waa ku rumoobayse qad arkhaa cimaamadaasoo qad arkhaa uu raariciyey oo sii daayey tarafayha labadeeda dacalba waa sii daayey bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda ku sii daayey rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo muslim u sugnaatay anna rasuula allahi sala allahu aleyhi wasalam in rasuulka ilaahay khataba annaasa dadka u khudbadeeyey wa calayhi cimaamatun sawdaa wuxuu dadka u khudbadeeyey walxaal calayhi korkiisa ay ku sugan tahay cimaamatun cimaamad ay ku sugan tahay cimaamadaasoo sawdaa madowi ay ku sugantay cimaamad madoobi ay ku sugantay waxaa ka muuqata markaa inay xilli kale tahay oo wakhtigii fatxu maka aynay ahayn tani culamada qaarkoodna waa ku xambaareen in markaa xilli kale ay tahay waayo riwaaya soo aroortay tilmaamaysaa mimber korkiibuu ka khudbadeeyey isagoo cimaamadda madoobi ay korkiisa ku sugan tahay maalin jimca marka maadaama fii yowmi jumucatin wa cala almimbari markaa la yidhi dee jumco nebigu calayhi salaatu wasalaam maka gudaheeda kuma oogine waxay noqonaysaa tan inay madiine dhacday taasna waxa weeye warka ay culammada qaar yidhaahdeen cimaamad madow ma xidhan maalintii fatxu maka mooyaane inuu warkaasi aanu sax ahayn ayay caddaynaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam midabo kala duwan cimaamada abuu xidhay hadday tahay yacni cimaamad madow iyo hadday tahay midabo kale mid walba laakiin mid midabkeedu isku dhafan yahoo midabo kala duwan yahay sida hadda kuwa laynoo soo sameeyaa u badan yihiin casaan iyo caddaan iyo yacni markaa madow iyo wax kale iyo ama madow iyo caddaan iyo ay isugu jiraan kuwaa kala duduwanee midabada kala duwan kulmiyey cimaamadaha caynkaasa ma xidhan nebigu calayhi salaatu wasalaam ee cimaamado isku midab ah ayuu xidhay laakiin mid marka midabkeedu isku tarraxan yahay ama isku dhafan yahay oo midabo kala duwan yahay noocaas ma xidhan waxaanay ahlucilmigu yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam dharkuu xidhan jiray wixii u fududaaduu xidhan jiray ee waxa weeye markaa waaga curfigii caadadu ku dareeray in la xidho nebigu takalluf waa ka madhnaa saas aawadeed cuntada wixii u sahlanaadaa ayuu cuni jiray wax joogoo la helay ma diidi jirin wax maqanna ma dalban jirinoo ma dooni jirin dharkana saas si leeg waxa uu hele ayuu xidhan jiray ee curfiga marka isaga iyo caadadu ay ku dareertay in la xidho taas yadaabuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xidhan jiray dharkan uu xidhan jirayna waxay ahaayeen dharkii curfigu ku dareeray ee waagaas la xidhan jiray ee bii'ada uu nebigu joogo calayhi salaatu wasalaam carabtu caadadooda ay ahayd inay xidhaan iyagii uu sii kala jeclaadaa waa markiisa waa jirtaa waanu arki doonnaa khamiiskao kale xadiiska ku saabsan nebigu calayhi salaatu wasalaam cimaamadda labadeeda dacal ama dacalkeeda inuu ka laalaadiyo labada garab dhexdooda waa jirtay laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen mar walba saa ma samayn jirin maruu ka laalaadiyaana waa jirtay mar aanu ka laalaadinna waa jirtay sidoo alcallaamat ibnuqayim ba kaga hadlaayo kitaabkiisa zaad ulmacaad fii hadyi khayr alcibaad axaadiista qaarkood oo sheegaysaana waa jirtaa in la sheegay marka waxa waxaweeye nebigu calayhi salaatu wasalaam cimaamad marka uu xidhnaa sida maalintii fatxu makka wax ka laalaadinana lama sheegin marka waxay culamada qaar ka daliishadeen inay jirin waayo hadday jiri lahayd waa la soo naqli lahaa bay yidhahdeen xadiiska toddoba boqoliyo sagaashan wa can caaishata radia allaahu canha qaalat kufina rasuul lahi sala allahu alayh wasalam fii salaasati aswaabin biidin nabiga calayhi asalaatu wasalaam waxaa lagu kanfay saddex maro oo biidin cadcad oo saxuuliyatin meesha saxuul la yidhaahdo yaman ka mida loo nisbeeyey bimacnaa halkaasaa lagu soo sameeyey oo min kursufin cudbi ka samaysan saddex maroo cadcad oo meesha saxuul la yidhaahdo yeman ka mida loo nisbeeyey bimacnaa halkaa lagu soo sameeyey oo min kursufin cudbi ka samaysan kursufku waa cudbiga laysa fiiha qamiisun walaa cimaama saddexdaa maroo aynay ku sugnayn qamiis iyo cimaamadi toonna aynay ku jirin muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay alsaxuuliyatu bifatxi siini wa dammiha wa dammi alxaa'i almuhmalatayn waxay ku sugan tahay siinka kordhigiisa iyo godaalkiisa suxuuriya iyo saxuuriya iyo xaada markaa in la godo oo labada midnaba aynay dhibic lahayn siinka iyo xaadu waa dabdun bilxuruuf siyaabun tunsabu ilaa saxuul waa dhar loo nisbeeyo saxuul meesha la yidhaahdo loo nisbeeyo qaryatin bilyaman saxuulkaasoo qaryatin bilyaman qaryo ama markaa magaalo yaman ku sugan ahaatay waalkursufu alqutnu kursufkuna waxa weeye waa cudbiga xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dhar cadcad in lagu kanfay eh, oo kafanta waxaa dee fiican maryo cadcad in lagu kanfo wa kafinuu fiiha mawtaakum waa inagii soo aragnay ficil ahaanna sidii baa la sameeyeoo nebiga calayhi salaatu wasalaam saddex maroo cadcad oo cudbi ka samaysan oo yeman lagu soo sameeyey meesha saxuul la yidhaahdo baa lagu kanfay maryaha lagu kanfayna khamiisna kuma jirin cimaamadina kuma jirin ruuxa marka la kanfaayo yacni maryo go'yaala in lagu kanfo weeye laakiin in cimaamad loo xidho iyo in marka waxa weeye qamiis loo xidho iyo ashyaada noocaasi waa arrin aan sax ahayn oo khalad ah weeye saxdu waxay tahay oo sunnadu ay tahay in maryo caadiya oo go'yaala markaysaa lagu kanfo waxaana afdaloo fiican saddex mare inay noqotaa fiican saasaa afdala waxay culammada qaarkood yidhaahdeen xadiisaan qawi ahayna ku soo wariyeen dumarkana waxaa lagu kanfayaa shan maro raggana waxaa lagu kanfayaa saddex maro laakiin xadiiska waxaan filayaa inaanu xoog badnay waxaa kaloo laga qaadanayaa in tiro isdheer ay noqoto inay fiican tahay marka saddex maro inay noqoto ayaa fiican midabka lagu kanfayaana abyad inuu noqdo afdalah laakiin way bannaan tahay kuwa kaleba in lagu kanfaa oo saxaabada qaar waa dhacday caddaan waxaan ahay in lagu kanfay wa canha caaisha wuxuu muslim ka soo wariyey qaalat inay tidhi kharaja rasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baa baxay daata khadaatin goor subaxnimaa ah buu baxay riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi khadaatan qaarna daata khadaatin ismana diidana waxay culammadu yidhaahdeen daatadu waxay noqonaysaa masiida litawkiid tawkiid baa loo kordhiyey oo loo ziyaadiyey muqadaatan bay ka dhigantahay tahay bimacnaa asalkii macnaha la waayi maayo haddii daata la xadfi lahaa daata leylatin iyo daata yowmin iyo yacni daata hadaatin iyo waxay kullu dalika waxay daata noqonaysaa yani waxa weye masiida litawkiid tawkiid mid loo ziyaadiyey shuraaxda qaar waxaad ku arki doontaa muqxama weeye muqxamadu waa maxay waa marka eraygu macno gaara aanu faa'iidaynin asalkii macnahana haddii la xadfi lahaa aan lagu waayin tawkiid iyo adkayn mooyaane macno dheeraadoo kale ay kuu faa'iidaynaysaa ayna jirin markaasaa waxaa la yidhaahdaa ay bacdi ka cabbiraan muqxamo ka cabbiraan masiida litawkiid iyo yacni sila iyo erayada noocaasaa la yidhaahdaa ya wasami maa yuzaadu laqwan aw sila aw qul mu'akkidan wa kullun qiila lah laakina zaa'idan walaqwan ijtunib ilaaquhu fii munzalin hada wajab marka ilaa shan lafdi oo loo isticmaalaa jira in la yaha waa zaa'ida waa in la yaha mu'akida in la yaha sila in la yidhahdo lagwi in la yaha muqxama laakiin eryada qaarkood waxyiga laguma isticmaalo ta'aduban eh, edebsi laga edebsanayo daraaddeed baan lagu isticmaalayn in fiicna in lagu isticmaalo eh, sida marka waxa weeye in la yidhaahdo waa lagwi iyo in la yidhaahdo waxaweye waa muqxama iyo eryada noocaasa iyo zaa'idka marka aan cibaarada macnaha looga jeeday aan la sii caddayn haddii qariino la raaciyo dhiba kuma sugna waa mu'akida iyo waa sila iyo waa masiida litawkiid iyo tacaabirta noocaasaa fiican kharaja rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxay tihi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam baa soo baxay daata hadaatin ay khadaatan goor subaxnimaa buu soo baxay wa calayhi mirdun waalxaal calayhi iyada oo nebiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa uu ku sugan yahay mirdun mara ay ku sugan tahay mare uu huwanayo oo muraxalun yacni koorayaal sawirkii leh yacni waxa markaa lagu fuulo awrta oo koorayaashiiba ku sawiran min shacrin aswad yacni maradaasoo min shacrin ka samaysan dhogor yacni ka samaysan dhogor riyaad shacrin iyo shacarin labadaba waa la yidhaahdaa ashcaarna waa lagu jamciyaa wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha yacnii ashcaarta waxaa loo jeeday waa dhogorta riiha weeye aswaaftuna waa dhogorta idaha awbaartuna waa dhogorta geela marka maradaasoo min shacrin ka samaysan dhogor riyaad ka samaysan oo aswada madow ama aswadu madow waxay culammadu sheegeen in aswadu iyo aswada mid walba loo dabdin karo haddii mirdun laga sifeeyana waa la rafcinayaa aswadu bay noqonaysa haddii shacriga laga sifeeyana aswaday noqonaysa markaana shacriga ayaa laga sifeeyey shacriga ayaa laga sifeeyey marka maradaasoo min shacrin dhogor ka samaysan dhogor riyaad maradaasoo aswadu madow ama dhogortaasoo aswada madow oo dhogortii de bay noqon kartaa madowna waa noqon kartaa labada mid walba waa u dhici karta labada mid walba way udhici karta waayahay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey almirtu bikasrilmiimi wuxuu ku sugan yahay miimka hoos dhiggiisa wa huwa kisaaun waa mara weeyi waa mare la huwada un waalmuraxalu muraxalkuna bilxaa'i lmuhmala wuxuu ku sugan yahay xaadii aan dhibcaha lahayn waaladii kii weeye fiihi suuratu rixaali alibil ay ku sugan tahay geela waxa lagu kooreeyaa suuraddooda ay ku sugan tahay sawirkoodaa ku sugan geeli kuma sugno kuma sawirna koorayaashii geela lagu fuuli jiraa ku sawiran wa hiya alakwaar waa koorihii waynu soomaaliyeenna ila akwaar waa jamace marka waa koorayaashii wiil ayaa ku sawiran waxaa laga qaadanayaa waxyaalaha laga sameeyey dhogorta laga sameeyey in la xidhaa inay bannaan tahay oo shaygii markaa daahira ama dhogortii daahirka ahayd wixii laga sameeyey wax nool ama wax dhintay kii la doonaba ha laga jaro dhogortaase in la xidhan karay bannaan tahay baa laga qaadanaya shayguna isagoo nool haddii markaa dhogor laga jaro wuxuu noqonayaa inay dhogortaas yacni lagu intifaaci karo haddii xoolihii oo kale markaa iyagoo nool yacni qayb dhogor ka mida ah haddii laga gooyo oo dhogorto dhogor badan ay leeyihiin oo in laga goosto in lagu intifaaci karo waxna laga samaysan karo ayaa laga qaadanaya amaa xadiidka soo arooree tilmaamaya maa qutica min albahiimati wa hiya xayatun fahuwa mayit yacni wax kastaoo yacni markaa neef xoolaa laga gooyo iyadoo nool laga gooyo bakhti weeyi waxaa laga tilmaamaya waa wixii nololi dhex degto amaa dhogorta markaa nololi ma degto oo markaa shay nololi gasho ma aha maadaama nololi aynay gelin gooyinta laga gooyey ku nijaasoobi maayo isagoo neefkii xoolaha nool yahay dhogorta laga gooyey dhogortaasi ku nijaasoobi mayso nijaas ku noqon mayso waayahay waxaa kaloo laga qaadanayaa sawirka waxaan noolayn sawirkooda inaan dhibi ku sugnayn koorayaashaa ku sawiran marada dee nebigu isagama dayn mar haddii wax nooli aanu ku jirin dhibi kuma sugno markaa in la yska xidhaa wax dhibi kuma jirto xadiidka toddoba boqol iyo labiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo kow wa can ilmugiirati bni shucbata radia allaahu canhu qaala kuntu maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam daata leylatin fii masiirin mugiiratu bnu shucba wuxuu idhi kuntu waxaan ahaa maca rasuuliillaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahi la jirkiisa mid ku sugan baan ahaa daata leylatin ay fii leylatin habeen gudihii ama leylatan daatadu waa si aynu soo sheegno waa masiida litawkiid fii masiirin socod gudihii ayaan markaa ku sugnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la jirkiisa goor habeena fa qaala lii wuxuu igu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam amacaka maa biyo ma kuwa heliyaanoo biyo ma haysaa qultu waxaan idhi haddaan muqiiro ahay nacam haa fa nasala can raaxilatih nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka soo degey yacni raaxiladiisii bimacnaa daabaddiisii buu ka degey daabaddiisi uu korsanaa buu ka soo degay mashaa waa socday xataa tawaaraa fii sawaadi alleyl ilaa uu ku qarsoomay habeenka mugdigiisa iyo madowgiisa uma jaa'a dabeedna waa yimi yacnii halkaas wuxuu u baxay inuu soo xaajo guto oo dantiisa halkaa uu ku soo guto oo uu soo istijoodo uma jaa'a dabeedna nebigu waa yimi calayhi salaatu wasalaam fa afraqtu calayhi min alidaawa dabeedna biyihii baan ku shubay buuhi nebiga calayhi salaatu wasalaam min alidaawati weysada aan kaga soo shubay fa faghasala wajaha wejigiisa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam maydhay wuxuu wejigiisa maydhay wa calayhi jubbatun min suuf iyada oo walxaal calayhi korkiisa ay ku sugan tahay jubbatun ee koodh uu ku sugan yahay koodhkaasoo min suufin suuf ka samaysan yacni dhogorta idaha ka samaysan falam yastatic ma kari karin nebigu calayhi salaatu wasalaam an yukhrija inuu soo saaro diraacayhi labadiisa dhudhun inuu ka soo saaro ma kari karin minhaa jubbaddii yacnii xoogaa cidhidhi bay ahayd xaggan gacmaha dabeed markaa gacmihiibaa u soo bixi waayey intuu hore u soo mariyo inuu dib u xaydo si uu u maydho markaysaga gacanta ilaa suxulka laga gaadhaayo ayaa gacmihii u bixi waayey xataa akhrajahumaa ilaa uu ka soo saaray min asfali iljubba jubbadda ama koorka xaggeeda hoose uu ka soo saaray gacmihii dib buu u celiyey xagga hoose u ka soo bixiyey faqasala diraacayhi labadiisa dhudhun buu maydhay nebigu calayhi salaatu wasalaam wa masaxa bira'sihi madixiisana waa masaxay uma ahwaytu intaa dabeed waan hoobto bimacnaa waa foorarsaday lianzica khufayhi sidaan u siibo labadiisa khuf sidaan u siibo u bixiyo fa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam dachumaa iska daa labadan muqiirow fa innii adkhaltuhumaa maxaa yeelay labadan anigu waan geliyey labada addin daahiratayni xaalay daahir yihiin ayaan geliyey wa masaxa calayhimaa nebigu calayhi salaatu wasalaam labadii qof korkoodii buu masaxay muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayati riwaayad kale waxaa ku sugnayd wa calayhi jubbatun shaamiyatun korkiisa waxaa ku sugnaa jubbad shaam loo nisbeeyey yacnii koodh shaam loo nisbeeyey shay dhaxanta laga xidho jubbadu waa koorka weyi jubbatun jubbad baa ku sugnayd yacnii koor baa ku sugnaa jubbaddaasoo shaamiyatun shaam loo nisbeeyey bimacnaa xagga shaam baa lagu soo sameeyey oo dayiqat lkummayn halka gacmaha laga soo bixinayo u cidhiidhi ah kumku waa gacmahan marka caaradooda ay marka waxaweye faraha iyo laga soo bixinayo laga soo saarayo halkaas marka u cidhiidhi ah wa fii riwaayati riwaaya waxaa ku sugnay ana hadihi alqadiya in qadiyadan iyo dhacdadani yacni arrinkani kaanat ay ahayd fii ghaswati tabuuk ghaswadii tabuuk inay ahayd qiso hadday tahayna waa la mid ana hadihi alqisata ani qisu ii qoraya ana hadihi alqisata qisadani kaanat inay ahayd bimacnaa xasishay fii ghaswati tabuuk ghaswadii tabuuk inay xasisho dhacday xadiiskan waxaa laga qaadanaya fawaa'id baa laga qaadanayaa faa'iidooyinka waxaa ka mida xadiiska lagala baxaayo labada qof in la masaxaayo haddii tahaaradu dhammaystiran tahay xilligii la masaxayeyna aanu dhammaan maxaana u sharti ah waa in tahaaro dhammaystiran lagu geliyaa dachumaa fa innii adkhaltuhumaa taahiratayni masaxada la masaxayaana waajib ma ahee waxay noqonaysaa markaa mid yacni sunna abay ah noqonaysaa rukhso ah ayay noqonaysaa waxaanay tahay wakhtiga la masaxaayo haddii la neg yahay oo aan safar lagu jirinna habeen iyo maalin baa la masaxayaa haddii waxa weeye safar lagu jirana saddex habeen iyo saddex maalmood baa la masaxaya saddex habeen iyo saddex maalmood baa la masaxaya sida axaadiista kale ku soo aroortay axaadiistu caddaynaysa muddada muddat almasxi muddat almasxi siday caddaynaysa waxaa la masaxayaana waxay noqonaysaa weysadaa laga masaxayaa laakiin maydhashadii masaxaadii ma jirtee waa la bixinayaa haddii markaa maydhasha ruux ay ku waajibto wuu bixinayaa dabeedna waa maydhanaya addimadiina markaa waa maydhaya meesha laga masaxayaana waa addimada korkooda wey qofka xaggooda sare ayaa la masaxayaa sida axaadiista qaarkood ay sii caddayso xadiiska abi daawuudba uu caddaynaa low kaana diinu bira'yi cali bn abi taalib wuxuu yihi haddii diinku ra'yi ku sugnaan lahaa qofka xagga hoose in laga masaxaa ka mudnaan lahayd xagga sare in laga masaxo waxaanan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xagga sare ka masaxaaya xagga sare ka masaxaya waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda markaa weysaysanaysa in eh, loo adeegi karo karaahiyana ayna ahayn oo dhibaata ku sugnayn oo in weysadii ugu shushubay yacni waxa weeye ta noocaasa inay bannaan taha laga qaadanayo waxaa kaloo laga qaadanayaa jubbadda ee eh, gaara soo samaysay ama maryaha gaara soo sameeyeen in la xidhan karo riwaayadani waxay sheegaysaa jubbatun shaamiya riwaayo kalena waxaa ku soo aroortay jubbatun ruumiya ismana diidana labadu jubbad ruum loo nisbeeyey ruumna waxa weye waa reer yurubkii wey iyo shaam loo nisbeeyey isma diidana waayo shaam reer yurub baa haystay iyagaa ka talin jiray jubbaddana iyagaa soo sameeyey taasna waxaa laga qaadanayaa dharka gaaladu soo sameeyeen mar haddaan la ogayn wax xaaraana inay ku sameeyeen aan la ogayn in la xidhan karo dhibina aynay ku sugnayn mar haddaan la ogayn wax xaaraana inay ku sameeyeen in la xidhan karo aslu fiihi tahaara asalkuna tahaaro yahay ibaaxana yahay oo bannaan yahay marka hore in la maydhaana aynay laazim ahayn bal xataa in la maydhaa marka waxa sunna maaha yacni mid fiican maaha qofku inuu markaa yidhahdo waan ka shakinaya waxa gaaladu soo sameeyeeno najaasaadkoodiiyo waxoodii inay ku taataabteen baan ka shakinaya waan iska maydhaya waxa la dhahaya waa tawarrucun baarid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lama sheegin inuu iska maydhay yaa isagana dadka ugu taqwo badnaa marka iyadaan waxba la maydhin ayaa la isticmaalaya takalluf weeye haddii la yidhahdo waa la maydhaya nuhina can itakalluf halaka almutanadicuun marka asalku inay ibaaxo tahay ayaa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya baabka boqol iyo siddeed iyo toban baabu istixbaabi alqamiis qamiiska jeclaysiga la jeclaysanayo la sunnaynaayuu u baab yahay xadiidka toddoba boqol iyo saddex iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo laba can ummi salamata radia allahu canha qaalat ummu salama waxay tidhi kana axaba ahiyaabi ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam alqamiis wuxuu ahaa dharka ka loogu jacaylka badan yahay buu ahaa ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay xaggiisa loogu jecel yahay alqamiisu qamiisku qamiiskuu nebigu ugu jeclaa calayhi salaatu wasalaam yani dharuu xidho qamiisku ugu jeclaa marka axabba waxay noqonaysaa marka la nasbiyo khabar muqadamay noqonaysa alkhamiisuna waa marfuuc buu noqonayaayo isimkii kaanoo dambeeya ayuu noqonayaa la dambeys sheegay cagsiga in loo xarakeeyana waa banneeyeen axabu athiyaabi ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam alkhamiisa la yidhahdo oo la yidhahdo axabba ayaa markaa isimkii kaana ah alkhamiisana waa khabarkii laakiin labada kolley waxa fiican labada wejiba waa sheegeene wejiga horaa fiican waayo dee axabba thiyaab waa wasfi weeye marka alkamiis ayaa waxa weeye yacni xukun buu u ekaansha badan yahay inuu xukunkii noqonayo qamiiskuna uu yahay shaygii laga warramaye ee daat ahaantiisa isaga laga warramaye laga khabraayo yani sidaa inuu noqdo marka wejiga fiican wuxuu noqonayaa axabbana in la kordhigo alqamiisuna la godo rawaahu abu daawuuda watirmidiy waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiisun xasan waxa uu yidhi xadiis xasana weeye culamo kalena waa taxsiiniyeen bacdina waa saxiixiyeenba marka xadiiskani waa xadiis qawi ah wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qamiiska inuu dharka ugu jeclaa ayuu markaa tilmaamaya riwaayaadka qaarkood waxay ku kordhinaysaa kaana axabba athiyaabi ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam yalbasuhu alqamiis yacnii nebigu calayhi salaatu wasalaam qamiisku ugu jeclaa dharuu xidho dharuu xidho qamiiska ayuu ugu jeclaa haddaba qamiiska keebaa looga jeedaa waayada dambe waxaa caanbaxday qamiiska in shaadhka la yidhaahdo laakiin eh, tasmiyadaasi ama itlaaqaasi qadiim ma aha qamiiska waxaa looga jeedaa kan dheer baa looga jeedaa ee eh, marka waxaa la gashaday hadda qamiisa inuu naqaano kaasaa looga jeedaa amaa in shaadhka lagu magacaabo qamiis waa curfi xaadis oo soo darriyey oo aan qadiim ahayn saas aawadeed nusuusta iyo adilada in lagu fasiro sax noqon mayso sax noqon mayso qamiiska dheer ee la yaqaano ayaa marka waxa weeye looga jeedaa qamiiska looga jeeda halkaana waxaa ku sugan inuu qamiisku mustaxab yahay in la xidhaa ayaa markaa ku sugan sheikhuna waa u baabaystay baabu istixbaabi alqamiis baabka boqoliyo sagaaliyo toban baabu sifati tuuli alqamiisi waalkummi waalizaari wa tarafi alcimaama qamiiska dheeraantiisa sifadeeda ayuu u baab yahay waalkummi iyo kumka dheeraantiisa sifadeeda ayuu u baab yahay kumka waxaa loo jeedaa gacmaha meesha laga soo bixinayo ee marka waxa marada gacmaha caaradooda marka ah yani halkan gacmaha laga soo saarayo ee marka waxa weeye faraha iyo markiisa marka laga soo bixinayo halkaasaa kum la yidhahdaa marada dacalkeedii ah iyo walizaari guntiga ee dheeraantiisa sifada uu yeelanaayo oo taraf ilcimaama iyo cimaamada dacalkeedu dheeraantay dheer tahay sifada yeelanayso yacnii laxadkee la wadi karaa intee marka waxa weeye marka la ogol yahay inteen se aan la oggolayn wa taxriimi isbaali shayin min dalika cala sabiili khuyalaa iyo shay markaa ka mida ashyaadaas madkuurkaa lasoo sheegay shay ka mida in la jiido oo isbaal lagu sameeya inay xaaraan tahay ayuu u baab yahay calaa sabiili khuyalaa si markaa kibira loo jiido iyadoo kibir looga jeedo iyo isqaadqaad in markaa loo jiidaa inay xaaraan tahay ayuu u baab wa karaahatihi iyo jiidista la jiidayaa inay markaa makruuh tahay oo mid laga fiican yahay oo karaahiya ay tahay min ghayri khuyalaa haddii markaa waxaweeye kibir aan looga jeedin khuyalaa haddaan looga jeedinoo kibir looga jeedinna inay markaa noqonayso karaahiya ay noqonayso siday markaa waxaweye culamo badani qabaan xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can asmaa binti yaziida alansaariyati radia allaahu canha qaalat asmaa binti yaziid waxay sheegtay kaana kummu qamiisi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ila rusuq waxay tidhi wuxuu ahaan jiray qamiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam kumkiisu bimacnaa gacanta halka marka waxaweyn qamiiska caaradiisa gacanta ah halka gacmaha laga soo bixinayo ee waxa weeye markaa gacmaha markaa khamiiska ugu baallaysa ee darafka dacalka noqonaysa waxay ahaan jirtay kumkaas qamiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam ila rusqi ilaa jalaqsatayda laga gaadhaayo ilaa jalaqsatayda laga gaadhayo yacnii rusqigu waa halkaa jalaqsatayda weeyi inkastoo jalaqsataydoo dhan kole rusqiga aan la odhanay inta dhexdhexaadka ee dhexda ah la yidhaahdo adigu halkaa kala goyska ee jalaqsatayda ilaa halkaasi marka waxa u gaadhaayo yacnii ma dhaafinayn baa looga jeeda rawah abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyo tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasan ah xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye qamiiska halka gacmaha marka gacmaha dherarkooda inaan aad loo dheeraynayn oo marka waxawe lagu joojinayo halkaa jaraqsatayda in lagu joojinayo aan la dhaafinaynin sidaas inay fiican tahay sida nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaamna ay tahay ayaa markaa laga qaadanaya oo in la yidhahdo faraha marka waxan ayay qarinayaan ama faraha yani marka waxan caaradooda ayay ku soo dhowaanayaan yani sidaas markaa in laga fiican yahay oo sida fiicani tahay halka jalaqsatayda inaan la dhaafin ayaa xadiiskani ku tusinaysa maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam usaa sameeyey xadiiska adigu laakiin waxaa ku jira yani xoogaa culamada qaarkood waa ka hadleen yani sixadiisa ayay bacdu ahlicilmi ay ka hadleen marka hadduu asaxo wuxuu tilmaamayaa in halkaa jaraqsatayda la gaarsiiye aan la dhaafin xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa sideed boqoliyo afare wa can ibni cumara radi allaahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal man jara thawbahu khuyalaa'a lam yandur illahu ilayhi yowma alqiyaama nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man jara ku kastoo jiida thawbahu maradiisa khuyalaa'a yacnii ee kibir daraaddii u jiida isqaadqaad daraaddii u jiida lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama ilaahay ma eego maalinta qiyaame oo ila raxmadeed kuma eego nadaru raxma looga jeeda fa qaala abubakrin abubakar baa wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow inna izaarii yastarkhii ilaa an atacaahadah inna izaarii guntigaygu yastarkhii hoos buu iiga dhacayaa ilaa an atacaahadahu inaan ku dadaalo mooyaano markaa waxaweeye marba aan yacni markaa u qasto inaan sare u qaado sidaas markaa ku dadaalo mooyaane haddii kale marba hoos buu iiga siibanaya hoos buu iga dhacaya abubakar wuxuu ahaa markaa naxiif buu ahaa waa dhuubnaa maadaama abuubakar uu dhuubnaa guntiga u guntadaa yacni markaa hoos buu marba uga dhacayey oo sina markaa waxaen u qabto markaa waxaen maadaama weyn aanu lahayn ayuu marba hoos uga dhacayey markaa dabeedna tiibuu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu ku yidhi innaka lasta miman yafcaluhu khuyalaa adigu ma tihid miman yafcaluhu cidda u samaynaysa sidaas khuyalaa'a yacni isqaadqaad iyo kibirkibir cidda u samaynaysa kama mid tihid kama mid tihid bimacnaa adigu dembi kuma qabtid marka waxa weeye dhicistaa umarba hoos kaaga dhacayo wax dembiyaad ku qabtaa ma jirto waayo khuyalaa u samayn maysid yacni ta marka waxa weeye ciddii yani khuyala u samaynaysa ayaa marka waxa weeye xaaraantii ku jirta macnuhu saas yada ah ayaa markaa laga fahmaya rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey wa rawaa muslimun muslim wuxuu soo wariyey bacdahu qayb ka mid a xadiiskan buu soo wariyey xadiiskan wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay qof kasta oo maradiisa u jiida marada lama kala farqin noocay tahay man jarra thawbahu khuyalaa aya thawb baa soo gelaya marka nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam nin kasta oo maradiisa u jiida yacni khuyalaa u jiida inaanu ilaahay il raxmadeed ku eegayn lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama ilaahay araggiisa cid ka qarsoomaysaa ma jirto oo ilaahay wax walba waa arkaya laakiin waxaa loo jeedaa aragti khaas ah oo aragti raxmadeed ayaanu ilaahay jalleecaynoo eegayn baa laga tilmaamaya il raxmadeed ku eegi maayo nadaro raxma ayaanu eegayn baa laga tilmaamaya waa waciid iyo goodi waciid iyo gooddi weeye loogu goodinaayo cuquubadaas ciqaabtaa loogu goodinayo weeyaan abuubakar markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku yidhi yaa rasuulallaahi aniga marada ayaa hoos iga dhacaysa yacni guntiga yacni markaa mar walba inaan ku dadaalo mooyaan oo sare u qaado mooyaane yacni marba hoos ba iga siimaysa bimacnaa qasad ahaan anigu uma jiido anigu hoos uguma dhigo markaa inaan eh, ogaan hoos uguma dhigo laakiin yadii baa hoos iga dhacaysa waxaanuu sheegay inuu ku dadaalaayo inuu sare u qaado markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma tihid cidda khuyalaaga u samaynaysa kama mid tihid waxaa markaa laga qaadanayaa yacni hadduu khuyalaa loo samaynaayo waa dembi weyn oo kabiiro ah waa kaa xadiisku sheegaya lam yandur illahu ilayhi yowma alqiyaama waayo qaydkaasaa la socda khuyalaa'a ah. yacni marka waxa mafhuumu sifaha waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye haddii khuyalaa aanu u samaynayn waciidkaa inaanu yeelanayn ma u bannaanayso mise uma bannaananayso waa masale kale culammaduna waa isku khilaafsan yihiin bal axaadiista kale markaynu aragno ayaynu markaa taas ka hadli doonaa xaalka abibakar ma ahayn inuu isagu ogaan guntiga hoos ugu dhigo oo marada intuu shullaha dhigo ogaan u jiidayo taa ma samayn jirin maqsuud isaga uma ahayn laakiin isagaan ku tala gelin baa maradu hoos uga dhacaysay oo guntigu hoos uga dhacay ya taasaa markaa isaga markaa loo ruqseeyey loona sheegay khuyalaa inaanu u samaynayn marka ciddii xaalkiisu xaalka abibakar la mid yahay ee aanu qasad u jiidin ee isagu doonaaya sare inuu u qaado ee qasad la'aan wakhtiyada qaarkood maradu hoos uga dhacday isagana waxaa leeyahy laa xaraj laa xaraja fii daalik wax dembiga kuma sugna baa la odhanaya laakiin waxaa mawdicu ishkaal ah qofka isagu ogaan marada hoos ugu dhigaya ogaan u jiidaya yacnii qofka caynkaasoo kale samaynaya ayaa isagu marka waxaweya dee ishkaal bay taasi leedahay yaa ishkaal bay taasi leedahay shahaadadii abubakar haystayna ma haysto ila abubakar nebigaa shahaadad siiyey innaka lasta minman yafcalu khuyalaa laakiin ruuxan kale ogaan u jiidayaa shahaado nebiga kama haysto inaanu khuyalaa u jiidayn waxaa dhici karta isagoo isle khuyalaa uma jiidaysid xaqiiqadu inay tahay inuu u jiidaayo ya taasaa markaa ka iman karta dhici karta xadiiska toddoba boqol iyo lix iyo sagaashan wa can abii hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal laa yanduru allaahu yowma alqiyaamati ilaa man jara izaarahu batara laa yanduru allaahu ilaahay eegi maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame oo nadara raxma aragti naxariis ku eegi maayo ilaa man jara izaarahu kii jiiday guntigiisa bataran ay libatarin kibir daraaddii u jiiday ama bataran ay daa batarin xaaluu kibir u saaxiib yahay jiiday kaasi ilaahay aragti raxmadeed ku eegi maayo muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiska horuu la mid yahay xadiiska toddoba boqol iyo toddobiyo sagaashan dabcdaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo lix eh wa canhu bukhaari wuxuu ka soo wariyey abu hurayra can inabiy sala allahu aleyh wasalam isaguna nebiga ka wariyey qaala inuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi nnaar maa asfala min alkacbayni ay aladii kii istaqarra sugnaaday asfala min alkacbayni labada markaa canqow hoostooda ku sugnaaday oo min alizaari gunti ah fa fi nnaari ay fa huwa isagu fi nnaari naartuu ku sugan yahy naarta ayuu ku sugan yahy in la yidhahdo maadu waa mawsuul asfalana daraf bay noqonaysaa oo istaqarra asfala min alkacbayni yacni saa la yidhaahdo waa weji dabdiyo kalena waa jiraan iyo tawjiihyo kaloo lagu tawjiihinayo lafteeda maa asfalu qaar baa u dabdiyey sida shuraaxa qaarkood tilmaamayaan alladii huwa asfalu min alkacbayni bay markaana noqonaysa yacnii kii ahaaday labada canqow mid ka hooseeya ahaaday oo min alizaari guntiya fa fi nnaari ay fa huwa fi nnaari naartu ku sugan yihi marka ma maradaa naarta gelaysa shakhsigii markaa yacni sameeyee shullaha dhigay mee waxay culammada qaarkood yidhaahdeen waxaa loo jeedaa laabiskii xidhanayay baa loo jeedaayo yacni markaa laabisuuhu baa macnuhu dhacaya kii xidhanaayey kaannahu mudaaf loo qadaraayo yacni marka ayaa naarta gelay wejii labaad culamada qaarkood waa yidhaahdeen oo waa in la yidhaahdo maradii baa la sheegay inay gelayso waxaana looga jeedaa in la sheegay shaygii uu ku dhex sugnaa laakiin kii ku dhex sugnaa looga jeedo min baabi itlaaqi almaxalli wa iraadati alxaalli saana waa loo tawjiihiyey weji kale waxay tahay in la yidhaahdo maanic kuma sugna maradu inay gelayso waxaase looga jeedaa maradu markay gasho kii ficilka sameeyeyna inuu isaguna gela ayaa laga tilmaamaya inuu isaguna gelayo ayaa laga tilmaamaya marka eh, maradu inay gashona waxba dhibaata kuma sugno oo markaysaga loogu caddaynaayo isagii iyo markaa maradii laysla isla gelinayo innakum wamaa tacbuduuna min duuni illahi xasabu jahannama siduu ilahay yidhi oo kale oo dhagxantii la caabuday iyo dhirihii la caabuday iyo dee naarta waa lala gelinaya waa lala gelinaya ciddii caabuday iyo kuway caabudeenba naartii waa la gelinayaa waa lala gelinaya haddii marka waxaa laga reebaya un kuwa la caabuday hadday yihiin qaar wanaagsan waa yihiin ama markaa malaa'ig ama nebiye yihiin ama saalixiin yihiin kuwaasi waa ka hadhayaan aayadda dambea sheegtay ina aladiina sabaqat lahum mina alxusna ulaa'ika canha mubcadiin marka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa in maradii markaa ogaan loo sii daayey ee markaa canqawiyada ogaan looga hoosaysiiyey in naar lagu mudanayo naar lagu gelaayo ayuu xadiisku tilmaamaya naar lagu mudanayo naar lagu gelayuu tilmaamaya rawahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskuna ma tilmaamin qaydka ku saabsan bataran iyo khuyalaa'a ma tilmaamin inuu waxaweeye kibir iyo isqaadqaad inuu marada u hoosaysiyo hoos ugu dhigay yacni markaa taas ma tilmaamayn ee waxa weeye markaa wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye la cammimay ayuu markaa tilmaamaya in la cammimuu tilmaamaya marka culamada qaarkood waxay ka daliishadeen marada in eh, raggu ay hoos u dhigaan oo ogaan ay u jiidaan inayna u bannaanayn eh, walow yaanu khuyalaaba uga jeedinba inayna u bannaanayn bay culamada qaarkood ka daliishadeen waxayna yidhahaan xadiisku waa caam bal axaadiista kale aan aragno xadiidka toddoba boqol iyo siddeed iyo sagaashan wa can abi darin radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal muslim wuxuu ka soo wariyey abi dar isaguna nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka wariyey qaala inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaaatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama saddex ilaahay lama hadlo maalinta qiyaame yacnii hadal farax gelinaya kulama hadlo walaa yanduru ilayhim xaggooda ilaahay ma eego oo aragti naxariiseed kuma eego walaa yusakiihim saddexdaa ilaahay ma tahiro oo qurunka dembiyada kama nadiifiyo oo kama daahiriyo walahum cadaabun aliim waxaa u sugnaaday cadaab wax xanuujiya u sugnaaday qaala wuxuu yidhi fa qara'ahaa waa akhriyey hadalkaas yacnii jumalkaasuu akhriyey jumlooyinkaas rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay salaasa miraar saddex goor ayuu akhriyey qaala abu darin abu dar wuxuu yidhi markuu nebigu saddex goor ku celiyey ayaa abu dar wuxuu yidhi khaabuu wakhasiruu khaabuu way guuldarraysteen wa khasiruu way khasaareen way guuldarraysteenoo way khasaareene man hum yaa rasuula allah yay ahaadeen rasuulka ilaahayow saddexdani waa ayo qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam almusbilu waa kii marada jiidayey ee canqawgii ka hoosaysay ee maradii dhulka jiiday maradiibu sii daayoo jiiday shullaha dhiga dhulkay xaabaysa ama canqawgay ka hoosaysaa waalmannaanu kii manna sheegadka badnaa iyo tar sheegadka badnaa ee qofku wax u galabaa ku odhanaaya saasaan kuu sameeyey saasaan kuu sameeyey saasaan kuu sameeyey saasaan kuu gala oo qofkii marka weeye ku dhibaaya manna sheegadka u manna sheeganayo waalmunfiqu silcatahu bilxalifi alkaadib waalmunfiqu iyo ka ku xayaysiinaaya oo dalab ugu yeelaya annafaaq waxa la yidhaahdaa waa arrawaaj waa in shaygu dalab yeesho oo badeecaddu ay dalab yeelato oo socoto annafaaq iyo arrawaajba waa la yidhahdaa annafaaq iyo arrawaajba waa la yidhahdaa waana diddu lkasaad kasaadkuna waa inay ku fadhiisato inay ku fadhiisato weeye ay socon weyde walmunafiqu idin qalamsan walmunfiqu waalmunafiqu silcatahu kii waxa weeye markaa nafaaq ugu yeelaayey bimacnaa ku xayeysiinaayoo dalab ugu yeelayey badeecaddiisa bilxalifi dhaartii buu markaa ugu yeelayey yacni dalab ugu yeelayey dhaartaasoo alkaadibi mid markaa been eh, ah oo been u saaxiib ah dhaar beena ayuu markaa ku xayaysiinaayey oo ugu yeelayey marka waxa talab ugu yeelayey marka almunfiq iyo almunafiq labadaba waa la yidhaahdaa oo hadda dabdiga markaysaga qaarkood waxay u dabdinayaan tashdiidka qaarna waxay u dabdinayaan inaan la sheedin almunfiq la yidhaahdo waxay odhanayaan marka waxaa laga soo qaatay min alinfaaqi mm, marka hamzadunba cala kulli xaal tacdiye ah waa nafaaqi un weeye waalmunfiqu silcatahu ama waalmunafiqu silcatahu markaa dhaar beena ayuu badeecaddii ku xayaysiinayaa oo dalab ugu yeelayaa inay ku socoto uu doonaya waxaan laga siinin ayuu odhanaya wallahi intaasaa laga siiyey ya waxaynay ahayn ayuu markaa ku ammaanaya ku dhaaranaya weliba wallahi waa ta ugu wanaagsan mid ka wanaagsan inay jirin waana og yahay inayn ugu wanaagsanayn ya waxaan laga siin buu ku dhaaranaya weliba intaasaa laga siiyey yacani waxa weeye kaasna wuxuu ka mid yahay kuwa goodiga u soo arooray ee ilaahay aanu la hadlayn hadal farax geliya aanu kula hadlayn aragti naxariisyaedaanu ku eegayn aanu dahirayn dembigii qurunkiisi ka reebayn qurunkii dembiga aanu ka reebayn cadaab waxaanu jeeni leh rawaahu muslim muslim baa soo wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo muslim u sugnaatay waxaa ku sugnayd almusbilu izaara kii guntigiisa sii daayo dheereeyey yacni jiiday halka almusbilu keliya la yidhi riwaayadan ku timi ayaa izaarahu lagu daran izaarahu lagu daran marka axaadiista saad aragto qaarkood waxay sheegayaan mar oo dhan qaarna waxay sheegayaan isaarku guntigay sheegayaan takhsiis laga qaadan maayo oo lama odhanayo waxa la diidayo in la jiidaa maro oo dhan maahee waa guntiga keliya ee wixii aan la guntani soo geli maayaan wixii aan la guntani ma soo gelayaan la odhan maayo waayo xadiiska hore waa caam majara sawbahu khuyalaa markaa sawba maadaama la yidhi sawbahu waxaa soo gelaya aya sawbin mara kastaa soo gelaysa mara kasta ayaa soo gelaysa in markaa guntiga gaar loo sheegayna waa tansiisun calaa bacdi afraadi alcaam afraaddii caamka wax ka mid a xukunkii si gaara loogu xusayaa loogu sheegayaa loogu bacdhabayaa takhsiis lagama qaadanayo haddii xukum iswaafaqsan yacnii caamkii lagu sheego haddana caamka wixii soo gudagelayay wax ka mida isla xukunkii lagu sheego xukun ka duwan aan lagu sheegin waa laysku khasisayaa la odhan maayo maxaa loo odhan waaya soo tii la odhan jiray caamkiiyo khaaska waa laysku khasisaa waxaa la odhanayaa waxaan loo odhanaynin caamka iyo khaaska marka laysku khasisayaa waa inay ka dhaxaysaa munaafaa mukhaalafa waa inay ka dhaxaysaa oo waxaa caamka loo sugay khaaska loo diidayaa ama waxa caamka loo diiday khaaska loo sugayaa markay sidaa isu weydaarsan yihiin oo iskhilaafsan yihiin ayaa min baabi aljamci bayna nasayni labada eh, nas in la kulmiyo labada daliil in la kulmiyo daraaddeed ayaa layidhi waa la ysku khasisayaa waa in mukhaalafa ka dhaxaysa xukunku aanu iswaafaqsanayn laakiin xukunku hadduu iswaafaqsan yahay takhsiis kama yimaado layskuma khasiso waayo dee tacaarudba meesha ma yaallo laakiin markan kale tacaarud baa yaalla wixii caamka loo sugaa khaaska loo diiday ama wixii caamka loo diidaa khaaska loo suga waxaa yimi markaa tacaarud iska hor imaanshaa yimi marka min baab aljamci bayna daliilayni ayaa la odhanayaa caamka khaaska waa lagu khasisayaa sidaas markaa loo odhanaya laakiin markuu iswaafaqsan yaho isla xukum iswaafaqsan ay tahay daaci keensanaya in la yidhaahdo waa laysku khasisaya meesha ma taallo waayo tacaarud ma yaallo yaa wax tacaarudoo yaallaa ma jiro in maradiisa ruuxa jiida nooc kastaba ha ahaatee khuyalaa u jeeda ilaahay il raxmadeed aanu ku eegayn iyo ka markaa guntigiisa jiida inaanu il raxmadeed ku eegayn hadduu markaa khuyalaa uga jeedo dee isma diidana ya xukunkii caamkaabaa marka afraaddii caamka wax ka mida si gaara loogu xusay marka sidaas yadaa weeye weliba xadiiska soo socdaana waa caddaynayaayo yacni waxaabuu markaa sheegayaa ashyaa kale oo aan gunti ahayn oo u magacaabayo alisbaalu fi lizaari waalqamiisi waalcimaamati man jara shayan khuyalaa lam yandur illaahu ilayhi yowma alqiyaama waxaa laga qaataa shayga uu nebigu yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam ama ilaahay yidhaahdo cidda samaysa ilaahay aragti raxmadeed ku eegi maayo ama lama hadlaayo hadal farax geliyo kula hadli maayo erayada ayo wax la mida ciddii lagu yidhaahdaa waxay la timi dembi kabiiro oo weyn bay la timi marka calaamaadka dembiyada kabaa'irta ah laga qaato oo lagu garto inuu dembigaasi kabiiro yahay ka mid tahay waayo waciid khaasa ah ku soo arooray shay kastoo waciid gaara iyo goodi gaari ku soo aroorayna waa kabiiray yidhaahdeen culammadu ashyaadanna waa waciiddo iyo goodiye ku yimi weeye marka xadiiskani hadda ma sheegin khuyalaa ma sheegin laakiin xadiiskii hore ayaa sheegay markiisa marka khuyalaaga sheegay marka xukunku maadaamuu iswaafaqsan yahay sababtuna ay iswaafaqsan tahay tanoo kale waxaa lagu xambaarayaa in marka waxaweeye laysku marka waxawe qaydo ama laysku khasiso bicibaara ukhra oo kan guntigiisa jiiday ama maradiisa jiiday ee isbaalka la yimi ee intan oo waciid loo kulmiyey wuxuu noqonayaa kii khuyaalaaga u sameeyey arrinkaa iyadoo laga qaadanayo axaadiista kale inu soo marray yaa ila wuxuu tilmaamaya salaasatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaamati walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim almusbilu baana ka mid ah haddama aragta marka kii waxa weeye khuyalaaga u jiiday baa yacni shatri ka mida inta laynoogu sheegay oo ah laa yanduru allahu yowma alqiyaamati ilaa man jara izaarahu batara yacni saa laynoogu sheegay taqyiidka yacni inuu kibir kibir u jiidayo oo yacni markaa taa u jiidayana lagu daray axaadiis eh, kale oo markaa mutacadid oo sidaa ku yimina waa jiraan oo markaa midna inoo soo socdo mid horena aynu soo marray marka sidaas aawadeed waxay noqonaysaa kan waciidkaa weyn lihi wuxuu ku dhacayaa kii arrinkaasi uga dhacayay khuyalaaga iyo kibirkibirka uga dhacaayey oo isqaadqaadaya oo kibirkibirka uga jeeday kaas ayay markaa u dhacaysaa waciidkaa daranni u dhacaysa laakiin ka kale ma u bannaan tahay mise uma bannaana iyaduna waa mas'alo kaloo markaa imanaysa weeye halkaa horey marka aynu xadiiska aynu ku soo aragnay walmunafiqu silcatahu bilxalifi alkaadib ama waalmunfiqu silcatahu bilxalifi alkaadib dhaarta beenta ah in beyca lagu dhaarto barakadiina waa baabi'inaysaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa fain sadaqa wa buurika lahuma fii baycihima wain kadaba wakatama muxiqat barakatu baycihima marka beenta lagu sheego keliya barakadiiba baabi'inaysay bal ka warran hadday dhaari raacdana hadday dhaari raacdana ka warran waa ka sii daranta waa ka sii daranta marka barakada waxaa lagu helayaa in waxaweeye markaa runta la sheego ceebtana la caddeeyo shaygaa ceebta ku sugan la caddeeyo yacnii dhaartaa beenta iyo ashyaadaana la yska ilaaliyo halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub